sunnada markuu qofka tukado kadib inuu dhinac u saaxdo in ay dhib lahayn ama nabigan uu samayn jiray calayhi الsalaatu wasalaam ayuu baabkan baab yahay xadiid kun afar boqo kun iyo saddex boqol iyo kow iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan bin sakh dawsi rawiyat islaam qala wuxu yidhi abu hurayra kaana rasul rasulka al wuxu ahy sal slem idaa salla hadduu tukada rakcatay alfajri salaada fajr labada ragca hadduu tukada itajaca nabigeena wuu saaxan jiray riwaayo kale waxay caddaynaysaa inuu dhanka midig nabigeena u saaxan jiray calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay aad buu nabigeena usoo daalay cawo dhan ayuu cibaadaysanayey marka salaadii fajarna way sugaysaa oo imaam uu ka yahay sala allahu calayhi waali waslm biabii huwa wa ummi kadibna nabigeenna wuu yeernasan jiray calayhi salatu slam mana hurdi jirin ibnu maajah xadiid xasan saxiix weeyaan baabun mataa yaqdii rakcatay alfajri labada ragco fajar haddii ay ku dhaafto goormaa uu qofka qadaynayaa haddii qofka ay dhaafto goormuu qadaynaya mataa goormuu yaqdii qadaynaya rakcatay alfajri salaada fajr labada ragc goormuu qofka qadaynaya xadiid kun saddex boqol iyo labaiyo afartanaad can qays bni camrin waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi qays bni camr ra'aa rasuullah nabiga wuxuu ark sal slm rajula nin ayuu arkay yusallii tukani bacda salaati subxi salaad subax kadib tukani rakcatayni laba rakca markuu salaad subax tukada kadib ayuu laba rakca marka daba dhigay kadib nabigeena oo arkay ninka isaga oo saa samayni faqala rasul lah wuxuu yidhi sal rakcataani waa laba rakca salaada subax afar rakca maahan laba rakca wey labadiina waa tukatay siday waxu jiraan fa qaala rajulinku wuxuu yidhi aniga lam akun maanan ahayn sallaytu mid tukaday alrakcatayn laba rakca allatayn kuwaasoo qablahumaa labadii rakca oo mxuu ahaa salaada fajro faradka ahayd labadii ka horraysa maanan tukanin fasallaytuhumaa nacam fasallaytu waan tukaday huma labadii rakcayaan tukaday alaan hadda ayaan tukaday alaan hadda ayaan tukaday fasakata rasuula nabiga alla wuu aamusay sala allahu calayhi waali wasalam marka labada ragca oo salaada fajar ka horaysa haddii ay ku dhaafto waad qadaynaysaa saxaabigaas salaaddii subax markuu ka baxay horay ka qadeeyey nabigeenna wuu weydiiyey calayhi salaatu salaam markuu xaqiiqsaday ninkan inuusan salaad dheeri tukanin oo salaaddii hore oo laga rabay oo sunnada ahayd oo laba ragco ka horraysa salaada fajar uu tukaday nabigu isaga aamusay calayhi salaatu wasalaam laakiin xilliga ay ku fiican tahay axaadiistii kale ayaa noo sheegi doona laakiin xilligan qofkii sameeyana dawaati sababka ay soo gelaysaa alimaam shaafici caleyh raxmat ullah ee ragga baabkiisa maray oo wakhtiga makruuha ah amaba manhiga salaada in la tukada bacda salaati alfajri oo kale iyo bacda salaati alcasri iyo wuxuu leeyahay salaada dawaati sabab salaadaha sababka u saaxiibka ah amaba waxaa weeyaan taxiyat almasjidki oo kale amaba qadoo kale amaba wixii la ah, wixii sabab lah in dhib ay leheen ayuu mxuu ahaa qabaa weyaan marka ariiqaas ayaa lagu takriijinaya dhankaas ayaa lala aadaya weyaan laakiin xilliga ugu fiican qofka haddii ay laba ragca kaa tagto xilliga ugu fiicanoo la tukani waa noo imaan doonta insha allahu tacala way xadiidka kun saddex boqol iyo saddex iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxman bisakhi dawsi qala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm man lam yusalli qofka aanan tukanin rakcatay alfajri labada rakca ee fajarka qofka aanan tukanin falyusaliihima ha tukada bacdama tatlucu shamsu qoraxda markay soo baxda kadib ha tukada xilliga ugu fiican marka waa xilligaas weliba waxaa dheeri sii ah xadiidka kale ayaa lagu sii dariyo ilaa qayda rumxin ilaa mxuu toban daqiiqi wix la midka ah ilaa qoraxda ka soo baxda ayuu u kaadini qofku sugi kadibna markaasu muxuu tukanaya weyaan xilliga ugu fiican marka oo tukanaysa waa markii qoraxda ay soo baxdo wixii ka dambeeyo oo xilligii manhiga ahayn ay dhaafto la diiday imaam tirmidi waa xadiis saxiix weyaan baabun hal yatatawacu qofka miyuu xayu sallaa meesha uu ku tukaday almaktuubata salaada faradka ahayd waa laga fiicany weyaan waxaa ka fiican inaad meel kale ku tukato sida noo imaan doonto adikan noogu imaan doonta xadii kun saddex boqol iyo afar iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey cabdiraxmaan sakhi dawsi qala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal l slm ayacjizu miyuu kari weynayaa ayacjizu miyuu ka cajizaya uu kari weynayaa axadukum midkiin qaala wuxuu yidhi can cabdilwaarith cabdulwaas ibn cabdisamad oo rawaadi xadiid kamid mid ahay ayaa wuxuu leeyahay uu nabiga ka warina alayhi sla slam ama riwaayadiisa ay ku taalay an yataqadama inuu yaro hormara aw yata'ahara inuu dib soo yara aado aw can yamiinihi midigtiisa qofka inuu yaro turka aw an yasaari bidax inuu turka ama uu dhaqaaqo miyuu kari weynayaa wuxuu ku kordhiyey fii xadiidi xamaad xamaad mxuu riwaayadiisa wuxuu ku kordhiyey fi salaati salaada yacni asubxa salaada sunnada ah weeyaan meeshii aad farad inaad horay ugu yara dhaqaaqdo ama gadaal ugu soo yaro sikato ama midig aad u dhaqaaqdo oo socota ama bidx aad aaddo salaada sunnada ah tukanaysa miyuu qof kali weynaya waa maya laakiin mararka qaar waxaa dhacaysa in meesha kaa dambaysay lagu tukani horayn lagu tukani ama horay derbigu kaa jiro gadaalna lagaa jiro marka maxaad samaynaysaa midig bidax lagaa taagay marka waad muxuu ahaa waxaad samayn karta lama arko marka iyada waa inaad marka aad tukato ama aad sugto ilaa masjidku ka faaruqo ama meeshii la banneeyo waayahay saas marka arinta ayada asbaab badan baa keeni karta waxaa ka ah asbaabtaas cadam tawahum alfardiya qofki meeshuu farad ku tukaday oo afar u tukaday afar kale hadduu ku <clears throat> ama labo kale ku daro dadka qaar oonan diinta aad ku aqoonin waxaa laga yaaba ina arkaa inay farad tahay haasatan qofka qof lagu dayan haduu yahay tan labaadna dhulka meel alla meesha qofka ku tukada ama uu ku sujuuda maalinta qiyama markaad kacaysa marka in qofkii uu meelihii badsadana way ku jiri kartaa wallahu aclam <clears throat> xadiidku saddex boqol iyo شhan iyo afartanaad can ibn cabaas waxaa radi allahu tacala canhuma cbdulahi bn cabaas qaala wuxu yh bdulahi bn cabaas man sallaa qofka tukada alfariida salaad faradka ah uma kadibna araada doona an yusaliya inuu tukada bacdaha gadaasheed falyataqadam horay ha u yara turka ha u dhaqaaqo aw liyatakalam aw liyukalim hala hadla axadan qof hala hadla weyaan oo ha isku daba xirin amaba waxaa weeyaan eh, horay u dhaqaaq oo dhan u amaba qof la hadal kadib waxaa salaad sunada tuka ayuu leeyahay oo faradka markaad asalam alay sla alaikum fuq aad leedahay sax maahan waxaa aad ugu badan walaalaheen nimankan eshiyaanka oo aad ugu badan ama ha noqdeen turkida ama ha noqdeen qolyahan kale oo bakistaanta hindida iyo wixii mxuu ahaa ku dhow dhow aad bay ugu badan yihiin salaada asalaamu alaykum asalaamu alaykum astaqfirla hataa ma sugayaan fut marka waa istaagayaan fag waa istaagayaan salaaday tukanayaan taas waa tan la diida marka taas waa tan la diida weyaan alfaslu aani fasalka labaad atahajudu salaadii habeenkii tukashadeedii salaatahajudka salaatuleylka weyaan iyo walwitr iyo witrka ayuu faslkan ufasly weyaan salaada witrka tiradiis dheer la tukanay saddex eh, hal saddex shan eh, todoba sagaal tobani ko wixii lamidka weyaan baabu fadli adducaa baabu fadli ducaa ducada fadliga ay leedahay ayuu baabkan u yahay iyo wasalaad salaada fadliga ay leedahay aakhira aleyl habeenka aakhirkiisa in muxuu la ducaysto in salaad tukada fadliga ilaahay subxaana watacala uu addoonka ka siini fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidku saddex boqol iyo lix iyo afartanaad can hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan dawsi rawiyat alislaam radia allahu tacala u arda ana rasula rasulka sal slm wuxuu yidhi yanzilu waxaa soo degi waa nuzuulan yaliiqu wa cadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyaahi wa malakutihi jala fii culah waa degitaan qalma subxaanahu watacaala keennoo kale maahan kan maxuu makhluuqaadka la too ha ku qiyaasin haddii marba aad qiyaas gasho ilahay baad khalqiisu ekaysay qalbigaad kaga ekaysiisay marka baabkaasaa gelin ilaahay degitaan asaga u qalmo weyaan sida nolosha alla inuu nooli aad u qirsan tahay waa nolol asaga u qalanto sidaasoo kale degitaankan waa mid asaga u qalanta mid annaga shuqlan ku leenahay maahan yanzilu waxaa soo degi rabbunaa rabbiganaga tabaaraka wa tacaala kula leylatin habeen la arkay ayuu soo degi ila samaai dunya ayuu soo degi xiina goortii yabqa uu soo haro ulu leyli habeenka qaybtiisa saddex meelood hal meel alaakhiru ee dambe yaquulu kadibna alla wuxuu dhihi man yadcuunii yaa ituugi oo faastajiibu lahu aan ajiiba man yasalunii yaa wax iweydiisani iweydiisani oo fa uciyahu aan siiya man yastakfirunii yaa dembidhaaf iweydiisani fa akfira aan u dhaafa lahu isaga weyaan wamutafaqu caleyh bukhari muslim bal nicmadan arka ilaahay subxana wa tacala habeenkii markii saddex loo qeybiye qeybta u damba markay harsan tahay kaba soo qaata habeenka duu laba iyo toban saacadood yahay sideed saac inta iyada ayuu rabbi subxana wa tacaala dhawaaqi oo wuxuu dhihi waryaa waxaa weyaan wax i on waxsiya waryaa ituugi on ka ajiiba waryaa dembi dhaaf i aan dhammaantii dhaafa waa nicmo adweyn marka waa wax cajiiba ah weyaan xilligaas marka in la ducaysta in la tukada waa wax aad u fadli badan maxaan u baahannahay dembigeen in la hoobiyo maxaan u baahannaha dana adduun oo badan maxaan leenahay maxaan dana aakhir badan leenahay maxaan ducooyin nagala ajiiba aan habeen iyo hir aan rabnaa ay jiraan marka xilligaas in lala beegsado wax waxa weyan aad u qiimo badan waana wacdi min rasuli lah sal slm min allahi caza wajal calaa lisaani rasuulihi sala allahu aleyh waslem baabu salaat leyl habeenka salaada la tukada mana mana waa labalaba xadiidkuna saddex boqol iyo toddoba iyo afartanaad can bni cumar waxaa radi allahu taca anhuma ana rajula nin baa sa'ala wuxuu weydiiyey rasuulahi buu weydiy sal slm nasiib badana nabiga ayuu wuxuu weydiinaya can salaati leyl salaatuleylki annagana waa nasiib faqala rasul wu yih sal slm salaatu leyli salaada habeenka mana mana waa labalaba laba ragca laba ragca labalaba weeyaan faidaa khashiya hadduu ka baqa axadukum midkiin asubxa salaada subax inay dilaacdo salla wuxuu tukanaya rakcatan waaxidatan hal rakca tuutiru waxay u dhammaystiraysaa oo witr ay u noqonaysaa tirdheer uga dhagaysaa lahu isaga maa qad salla wuxuu tukaday saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali waslm buhari muslim xadidka soo saaray marka salaaddii habeenkii laba tuka laba kale ku xiji laba laba ilaa marka mxuu ahay markii aad salaada fajr ka baqdo inay dilaacdo hal ragca tuka macnaheeda maxay ta arrintaas marka macnaheeda waxaa weeyaan habeenkii cadad kooban ma lahan salaaddii waxaana noo imaan doono waxaana noo imaan doono in eh, toban iyo saddex iyo toban iyo kow iyo ay jiraan oo nabigeena ala sl xaaladka ay ka sugan yihiin weliba umna caaisha radi allahu ta ardaha ay xooga saaraysta weli ko nabigan inuu tukan jiray nacam saasay u badiyin riwaayaadka laakiin in laga badiyo wax dheishkaala ma lahan matnaa matnaadan keenayso matnaa matnaadan ayaa keenaysa weyaan waayahay iyo acini ah, calaa dikr calaa nafsika bikatrati sujuud iyo muxuu ah adilada noocaasoo la midka ah iyo khayrka in la badsado baabu sifati qiyaami lleyl habeenka eh, salaadiisa la tukani ama istaagga salaada loo istaagi habka iyo qaabka loo tukada ayuu baabkan u baab yahay xadid kun saddex boqol iyo sideed iyo afartanaad witrka muxuu yii mataqaanaa witrka waa tirada isdheer tirada isku jimaysan oo labada iyo afarta iyo lixda iyo sideedda iyo tobanka shafci ayaa la yihada shafci ayaa la yihahdaa witrkana waa tirada muxuu ah isdheerida oo halkilyaalaha amaba madida ah waa kow iyo saddex iyo shan iyo toddoba iyo sagaal iyo kow iyo marka lidalika rabbigan subxana wa tacala wuxuu leeyahay wاshafci wاlwatr nacam uu ku dhaaranaya rabbigan subxaana wa tacaala nacam waa yahay xadiid kun saddex boqol iyo sideed iyo afartanaad can asad waxaa laga wariyey qala wuxu yidhi asad aswad raximah اllah sa'altu waxaan weydiiyey caaishata umilmuminiin ayaan weydiye radi allahu taala ardaha kayfa sideeba salaatu nabiyi nabiga salaadiis ay ahayd bileyli habeenkii qaala wuxuu yidhi qaalat waxay tidhi radi allahu taala ardaaha kaana nabigan wxu sal slm yanaamu mid hurda oo saaxda awalahu habeenka qaybtiisa hore kow wayaquumu aakhirahu habeenka qaybtiisa dambana wuu istaagi jira nabigeena sal slm wuu tukan jiray fayusali wuxuu tukan jiray fayusali wuu tukan jira nabigeena sal slm uma intaa kadibna yarjicu ilaa firaashihi firaashkiisu nabigan usoo laaban jiray calayhi salatu slam faida adana hadduu adimo almuadinu muadinka wahama nabigan waa boodi jiray sala allahu calayhi waali waslem fain kaana bihi xaajatun haddii uu janaabo qabo xaajadan fain kaana haddii ay ku suganta bihi isaga janaabatun xaajatun janaaba ikhtasar nabigu qabaysan jira calayhi salatu salaam wailaa haddii janaaba ayna jirin tawada'a nabigu waa weyse qaadan jiray wa kharaja ay ila sala salaad ayuu nabiga dhubixi jiray sala allahu calayhi waali waslem bukhari muslim xadiidkun saddex boqol iyo sagaal iyo afartanaad can caaishata radi allahu ta an ardaha qaalat waxay tiri caaisha kaana nabiyu nabigeen waxaa sal slam yusallii mid tukada min alleyli habeenka alaaa casharata rakca toban iyo saddex rakca ayuu nabigan tukan jiray sala allahu calayh waali waslem waayahay minhaa ayuu ka mid ahay toban iyo saddexdaas alwitru witrka iyo warakcata alfajri fajarka labadiis rakca haddii labada fajarka laga fajar ka horaysa laga jaro miqay noqonayaan tobani ko waa markaas saas weeyaan radi allahu taala ardaha wa fii riwaayati limuslim yutiru wuxuu ku witrin jiray min dalika toban iyo saddexdaas amaba inta ayada ah bihamsin shan laa yajlisu ma fariisan jirin fii shayin shay ilaa fii aakhiriha ragcaddu dambaysa mooyane ma fariisan jir nabigeena sala allahu alayh waali wasalam xadiid kun saddex boqol iyo kontonaad can cabdillaahi bni camr caasi radi allahu tacala anhuma qala wuxu abdulahi bn caas ana rasuula rasulka al sl slm qaala wuxuu ku yidhi axabu asalaati salaad ka loo kalgaceelmada ila allah alla weyne salaatu daawuud waa nebi daawuud salaadiisa weeyaan calayhi asalaam wa axabu siyaami soonkan loo kalgaceelo badan yahay ila allaha alla siyaamu daawuuda nabi daawuud soonkiisa weyaan salaadiisii soonkiisa loo kala gacayl badan yahay wa kaana wuxuu ahaaday nabi daawuud calayhi waala salatu wasalaam yanaamu mid saaxda nisfa alleyli habeenka niskiisa wayaquumu wuu istaagi jiray uluahu saddex meelood hal meel ayuu kadibna salaad u taagnaan jiray wayanaamu wuxuu saaxan jiray sudusahu lix meelood hal meel ayuu saaxan jiray wayasuum wuxuu soomi jiray yowman maalin ayuu soomi jiray wayuftir wuu afuri jiray yowman maalin waa afuri jiray weyaan saas ayuu muxuu ahaa nabi daawuud ahaan jiray marka ariiqaas iyada waa ariiq ugu quruxsan ugu wanaag badan in loo soomo in loona mxuasalaatlelka weyaan buhari muslim xadiku saddex boqol iyo ko kontonaad can caaishata radi taala ardaha qaalat waxay tir caaisha kaana rasul rasulkan wuxuu ahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigeen wuxuu ahaa idaa qaama markuu istaaga min alleyli habeenkii liyusallii inuu tukada iftataxa salaatahu salaadiis wuxuu ku bilaabi jiray birakcatayn laba rakca khafiifatayni ee aad iyo aad u fudud saas ayuu muxuu ahaa samayn jiray nabigeena sala calayhi waali wasalam markuu salaatuleylka bilaabi horey muxuu ahaa salaad dhirar badan kama bilaabi jirin laba ragc ayuu nabigeena ku bilaabi jiray sal slm si hurdada iyo cajiska meesha looga kiciyo imam muslim ayaa soo saaray xadiidka baabun xahuhu sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabiga boorintuu ku boorinayey saxaabada calaa qiyaami leyli habeenka in la istaago ayuu baabkan u baab yahay xadiidku saddex boqol iyo labaio kontonaad can ali abi aalib waxaa la wariyey radi allahu ta arda ana rasul rasulka sal slm araqahu nabiga albaabka kusoo garaacay amaba uu kusoo guureeyey oo kusoo guuray huwa isaga iyo araqahu iyo wa faatimata faatima binta nabiyi nabiga gabadhiisa ahayd sala allahu calayh ali wasalam wa calayha asalaam leylatan habeen ayuu kusoo guuray cali waa taqaanaan waa nabiga adeerkiis ayaa dhalay waa ilma adeera nabigiin alayh gabadha uu qabana waa nabiga xaaskiisa faaimaa zahra albatuul sayid nisaa alcaalamiin gabadhaas ayuu qabay oo xaaskiisa ahayd kadibna nabiga habeennimo ayuu marka kusoo guuray kusoo guuray kadibna markaasaa waxaa weeyaan markuu kusoo guuray fa qaala kadibna wuxuu yidhi alaa tusaliyaan miyaadan tukanaynin miyaadan tukanaynin ayuu ku yidhi oo salaad la'aan maxaad u tihiin maad maad tukataan saasuu ku yidhi weyaan faqultu waxaan cali baa dhihi radi allahu taala arda yaa rasul rasuulka allow anfusuna nafyaalkanaga biyad illaahi gacanta alla ku sugan tahay kow fa idaa shaaa hadduu an yabcaanaa inuuna soo kiciyo bacanaa uuna fansarafa kadibna wuu iska laabtay nabigeenna xiina goorti qultu aan ihi dalika arrinka isaga walam yarjic ilaya iima soo celinin shayan waxna iima soo noqin uma intaa kadib samictu waan maqlay wa huwa nabigeena muwallin weliba sii mxuu ahaa jeeda sii socda sii jeestay yadribu weliba isagoo garaaci fakhidahu bowdadiisaa u garaaci bowdadusaa u garaaci kow wa huwa nabigeenna yaquulu dhihi wa kaana alinsaanu akara shayin jadala wa kaana wuxuu al alinsaanu insaanka akara shayin shaykan ugu badan jadalan xagga dooda wax ka dood badan oo ka akeeka badan oo ka muran badan bini aadan lama arka weyaan saas nabiga aayaddaas u akhriyey kadibna iska hawlaalay iska tagay nabigeena sal allah alay slam bal arka marka nabigeena calayhi salaat slaam wuxuu la soo hingaday uu la soo kacay gurigiisa uu kaga soo kacay inuu sayid cali oo inuu adeer ay yihiin saxaabadiisa rag ugu jeclaa ka mid ah iyo mxua gabadhiisii oo asna xaas u ah, ah sayid cali xaas u ah inuu mxuua khayrkii ku baraarujiyo oo qiyaamo leelkii ay dukadaan ayuu la soo aaday kadibna waxaa weeyaan hurdaa haysamala anfusunaa biyad illaah faida shaaa naam ilahay markuu doono marka soo kiciya faida sha hadduu doono an yabcaana bacana kadib nabigeena ala slam aad buu ula yaabay wa kaana insaanu akara shayin jaddan la yaab adiga markaad moogta aad wax la yara yaabto soo gacmaha laiskuma dhufta ajaaib waxbaa dhacay bismi illaahi araxmaan raim ninka hebel wa ka dhaceen oo kale marka nabigeena intuuba waddada saa u garaacay ayuu kadibna wuxuu yidhi wakaana insaanu akara shayin jadalan saas weeyaan aad buu nabigeena ugu dadaali jiray xitaa adkaarta uu baray qul huwalla bilbifaq rabbinaas saddex soddon iyo saddex jeen laga akhriyo xataa wuxuu la soo dhexdoodu galay mar inuu muxuu ahaa diintii iyo cibaadadii iyo khayrkii geliyo ayuu dhexdooda intuu galay ayuu muxuu nabigeena calai slat slam uu u sheegay riwaayaad kale si ay caddaynayaan khayr uu nabigeena ku baraarujinaya calayhi salatu salam ilan ayaga ayaa muxuu ahaa ugu habboon waandir cashiirataka alaqrabiin waa dadka ugu dhawaayo wayan gabadhiisii iyo waxaa wiilkiisa weeyaan iyo walaalkii xadiid ku saddex boqol iyo saddex iyo kontonaad can cubaat bin asaamit waxaa laga wariyey radi allahu taala arda an nabi nabigan wuxuu ka sal sl qal wuxuu yidhi man tacaara qofkii dhelalaabo ama qofkii soo baraaruga tacaarka waxaa weya qofka inuu soo boodo weliba codna uu la jiro waa baraaruga ama dhelalawga amaba waxaa weeyaan wixii la midkaa ah. min aleyl habeenkii soo baraaruga weliba dhawaaq uu la jiro faqaala kadibna yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir alxamdu subxaan allah walaa ilaaha ila اllah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllah intaa yidhaahdo uma intaa kadibna qaala yidhahda allahuma kfir lii allow dembigii dhaaf aw amaba dacaa ducaysta istujiiba lahu waa loo ajiibaa ducadii waa laga yeelaa kow fain tawadaأ hadduu weyse qaato oo wasalla uu tukada qubila salaatu salaadiisna waa la aqbali nicmo sooma waa taqaanaan marka laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ilaa xaq loo cawd lama arko ila allah allaweyne mooyane waxdaw xaaluyi keligii laa shariika wadayna lahu alla uma sugna mid wax lala wadaajiyo lahu lmulku isagaa boqortooyo iskala walahu alxamdu mahadoo dhan isagaa iskala wa huwa rabbigan calaa kulli shay shay arka qadirun qaadiru mid awoodo weyaan alxamdu mahad lilah allo iskala weyaan mahadoo dhan meel kale hala aadin hana kulugoyn ha kulu go-in meel kaleo mahad mudan ma jirto oon allah ahayn bini aadamka mahaddiisa marka waa mid tan alla tabacu ah weyaan wa subxaana allah allah ceeboo walaa ilaaha ilah caqlu abdlamaarka ila allaha la weyne mooyane wallaahu akbar allah ayaa wax walba ka weyn walaa xawla xeelad walaa quwata awoodna nooma sugna ilaa bilah alla weyne xaggiis inaan ka helno alla u nasiiyo mooyane annagaa tamar meesha kuma hayn intaa qofkaad u yidhahdo kadibna uu muxuu ahaa allahuma khfirli u yidhaahdo ama u ducaysto waa la ajiiba hadduu weyse qaato uu tukadana salaadiis waa la aqbalaa min almuttaqiin marka kooxda wuxuu ku biirayaa iyo zumrada mutaqiinta ku biiraya qofkii salaad laga aqbalay khalaas weyaan meel fiican ayuu tagay bukhaari xadii ku saddex boqol iyo afari kontonaad can abi sacid khudri waxaa l radi allahu ta an arda wa abi hurayrata radi allahu ta an arda qaala waxay yihi labada saxaabe jaliilka ah labadaba mukiriin weyan waa taqanaan axaadiista nabigan rag aad wax u wariy weeyaan culimada saxaabada ay ahaayeen qaala waxay yidhahdeen qaala rasul rsulka wuxu yih sal slm man istayqada qofkii bara soo kaca oo soo muxuu ahaa toosa min alleyl habeenkii ayqada kadibna toosiyo imraatahu haweenaydiis toosiyo fasallayaa tukada kadibna rakcatayn laba rakca tukada jamiican ayagoo isla jiro oo jamaaca ku tukada weeyaane kutiba waxaa loo qoraa labadoodii min addaakiriina kuwa xusa allaha alla weyne kaiiran in badan iyo wadaakiraati gabdhaha alla in badan xusa ayaa lagu daraa koox oo rejistar iyo mxu buug weyn diiwaan ku qoran ayaa jiro la yidhi addaakiruuna allaha kaiiran wاakiraat kuwaasa lagu dari kooxdaasa la raacina tiimkaasa lagu dari tiimka alla in badan xuso oo rag iyo dumarka ayaa lagu dara ayuu nabigeen cadayna sal allahu alayhi waaalihi wasalam marka qofka xaas lahow cawaba ka bilow markii la gaaro muxuu ahaa sideed saac ama sagaal saac intaad kicisa laba ragca tukada isla tukada nicmo iyo khayr badana halkaa ka dhici ya sheekh waxaan umaynaa kuwaan beryahan jooga sidii hore maaha wax badan baa ilaahay iskugu aadi subxaana wa tacaala nacam qaaraa ka salaad badan raggooda dumarka qaar sida dhabta ah raggooda ayaa ka hordaweyn ayagaa ka salaad badan oo u kicini oo laga yaaba adayl oo xadiidka nabigeena sal l slam ilaahi u naxariisto nin inta istaagay tukadii kadibna haweenaydiis kiciy haddii ay ka diidana inta biyo qaat wejiga kaga sayray iyo gabar inta marka ay tukatay ninkeedii kicisay markuu ka diidana biyo inta qaadatay wejiga sayrtay kuwaasaa jira sheeqoona tuuran yihiin allaha noo calfo kuwa noocaas o alkhayr ayb waa yahay waa yahay xadii kun saddex boqol iyo konton iyo shanaad xadiidka hore abu daawuud iyo ibn maaja so adii aiixa xadii kun saddex boqol iyo konton iyo shanaad can aishata a radi allahu ta ardaha ana rasul rasul ka sl sl qal nabigan wuxuu yidhi maa min imri'in qof ma jiro takuunu ay u sugnaata lahu isaga salaatun salaad bileylin habeen nin salaad u yaqlibuhu calayha uu kaga adkaaday marka uu ka tabarbadiyey nawmun hurd hurdadiiyaa muxuu ahay ka tabarbadisay waa laga xoog badiyey markiiba hurdo ayaa dulka dhigtay ilaa hadduu ninkaas jiro kutiba lahu waxaa loo ajru salaatihi salaadiisii aad tukan lahay ajirkeed oo dhan ayaa la siiya kow wa kaana wuxuu ahaadaa nawmu hurdadiisa calayhi sadaqatan hurdadiina sadaqa ut sadaqa oo alla ku sadaqaysta weeyaane marka iska qaato waa ninkii isagoo sooman inta hilmaamay kadibna qura fuulla isku dhuftay ya soonkiisu waa kaamil fa inamaa acamahu allah wasaqah ilahay baa muxuu aha cunno iyo cabitaan iyo qura iyo adduunka dharjiyey nicmadaas soonkiisana haba yaraatay xagtin yar bas su-aal isweydiina nin sooman oo si fiican soorta u wada ama quracda iyo hilibka iyo lafta jiida hadii aad aragto maxaad samaynaysaa miyaad ka qaban ura soomad miyaad leeda ya maad leedayni ninka ilahay quudin adi maa ku agdhig maxaa loo baraarujina ya maxaad u tiirsanaysaa maada inaad inaad baraarujiso maxaad u ictimaadaysaa maxaad u cuskanaysaa haye waa sax Mm-hmm. marka ajadoon aad u baraarujini watacaawanuu cala albiri waataqwa nacam saxiix nacam waa la baraarujini insha allah waa yahay waa yahay nacam baabu maa yaquulu muxuu dhihi qofka idaa qaama hadduu u istaagay litahajudi salaatuleylka haduu qofka u istaagay muxuu dhihi xadiid kun saddex boqol iyo lix iyo kontonaad can ibn cabbaas waxaa lgu radi allahu tacala anhuma cabdullahi bin cabbaas xabru lumma waturjumaan qur'an qala wuxu yhi cbdullahi bin cabbaas kaana nabiyu nabiga muxamed sal slam idaa tahajada hadduu salaatuleylka tukada idaa tahajada hadduu tukada uu muxuu ahaa tahajud la imaado min leyl habeenkii qaala wuxuu dhihi jiri allaahuma allahyow laka alxamdu mahad adaa iskala anta adiga ayaa nuuru samaawaati samoodhinka cirarka oo dhan nuurkooda adiga walaka alxamdu adaa mahad iskale anta adiga qayim samaawaat samaawaadka kii taagay una taagan walardi arlada adiga weeyaan walaka alxamdu adaa mahad iskale anta adiga rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda ayaa tahay khaaliqooda iyo walardi arlada iyo waman fiihinna inta gudahooda ku sugan anta alxaqu rabbigo adiga ayaa xaq ah oo dhab ah oon dhimanaynin oo in lagu caabudo ay xaqta weeyaan anta alxaq oo wacduka alxaq ballanqaadkaadana waa xaq waqowluka alxaq qowlkaadana waa xaq waliqaa'uka alxaq la kulankaadana waa xaq waljannatu jannadan xaqun waa xaq inay jiri doonto oo dadka qaar la gelin doono muminiinta iyo akhyaarta wanaar naartan xaqun waa xaq oo xabsiga iyo cadaabka ahlu sharta lagu ciqaaba gaalada iyo wixii muxuuha gaal jidkiisa maro iyadna waa xaq wannabiyuuna xaqun ambiyada alle kuwii annaga aan noola qisooday iyo kuwi aan noola qisooninba waa xaq weeyaan wasaacatu saacadda allahuma allahyow laka aslamtu adaan isukaa dhiibay oon ku hogaansamay wabika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu adiga ayaan ku tala saartay wa ilayka anabtu adiga ayaan kuusoo noqday oon kuusoo laabtay wabika khaasamtu adiga darta ayaan cadowga iyo qofka diintaada diidan ula dooday ula murmay una la murmaa weyaan oon muxuu ahaa xujada ku oogi wa ilayka xakamtu adiga ayaan ku xuguntami faqfir rabbi ow ii dhaaf lii aniga maa qadamtu waxaan hormarsaday iyo kii hore kii dambe ii dhaaf wamaa asrartu wixii aan siraystay oon hoosu dhigtay wamaa aclantu wixii banaanka aan soo dhigtay anta ilaahi adiga ayaa ilaahaygayga macbuudkayga kanaan caabuda kanaan caabuda adiga weeyaan laa ilaaha ilaah mid la caabuda ma jiro oo xaqa ah, ilaa anta adiga mooyane bukhaari muslim ayaa soo saara weeyaan intaas iyada ah ayuu nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam markuu tahajud dujina dukana ducadaas ayuu nabigan akhrin jir sal alla alay slam waa duca aad cadiim u ah inta meel taabanaysa arka isdhiibka arka tawakulka arka ilaahay subxaana wa tacaala intii xaq lahayd xaqoodii oo loo qira arka yacni ilaahay sidii loo weyneyna arko qofka inuu alla subxana wa tacala dartii diyaar u yahay inuu ciddii alla ku caasiso uu muxuuaha ka hortaga siduu muxuu aha arko kadibna intaas markuu qofka alla ammaano ood intaasu xaqiro kadib ayaa wuxuu le rabbi ou dembigayga nooc kastuu yahay ba baabun maa yukrahu min atashadudi maa yukrahu wixii la karaahiyeysta ayuu baabkan u baab yahay min atashadudi isku adkayn lisku adkay fi cibaadati cibaadada cibaadada inaad isku xiijiso ood nafsi kaga bixiso inay muxuu ahaa karaahiye ay tahay ayuu baabkan u baab yahay طaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa qur-aanka inaad cadaab ku gasho ood ku kadeedanto ood adduun kaadii aad nicmadii kaga tagto qur-aanka lagugu soo dejina qur-aanka inaad ku nicmaysato qur-aanka inaad ku raaxaysato ina arixna bilaal ay ka dhacdo in waxaa weyaan khayri barwaaqiid minaad ku hesho inaad ummaddii ku hanuuniso inaad adiga aad ku cibaadaysato inay ummad ku cibaadaystaan ayaan kugu soo dejinay oo adduun iyo akhrab lagu liibaano laakiin inaad qur-aanka cadaab kugu noqdo nakad ya laf dhungashu kugu noqdo kugumaan soo dejinay rabbigeena cadayna subxana wa tacala wax macnihiisu saas u yahay sidaasoo kale cibaadaadkan waa la mid kun saddex iyo toddobiy kontonaad can anas maalik waxaa laga wariyey khaadim rasul lah sal slm waradia taala arda qala wuxuu yidhi anas dakhala nebiyu nabigan ayaa soo galay sal l slem intuu soo galay masjidkii mims waa guriga faidaa xablun faidaa waabay iyadoo xablun xerag mamduudun uu saa u taagan yahay togay saa taagan bayna saariyatayni labada tiir labada tiir dhexdooda ayaa xerag saa looga taagay kow faqaala wuxuu yidhi maa hada xablu xaragan muxuu ahaa qaaluu waxay yidhahdeen hada xablunkan waa xerag oo lizaynaba zaynab ay leedahay zaynab bint jaxsh maxay ahayd nabiga xaaskiisa alayh slat slam faidaa fatarad goortii ay noogto oy daasho oy dhici rabto tacallaqat way cuskanaysaa ay ku dhegaysaa way qabsanaysaa faqaala nabiyu nabigana wuxuu yih sal slm laa maya sax ma ahan xuluuhu fura xeragaan hala fura liyusalli ha tukada axadukum midkiin nashaaahu ay waqta nashaaihi xilliga aad firfircoonidhaayo ha tukado faidaa fatara qofka hadduu noogo oo muxuu ah tabarta ay kaa dhammaato oo fircoonida ay kaa dhammaato oo dulmooto tabardari ay kugu dhacdo faliqot iska fariisto ilaahay subxana wa tacaala kuma cadaabayo ya wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiru walaa yushaada diina axadu ilaa halabahu axaadiis so aroortay lama koobi marka si tartiibaad ah jannada gelaysaa iscadaabin insha allahu tacala ilahna jannadana siiyo buhari muslim xadid kun saddex boqol iyo sideed i kontonaad can cashata radi allahu taala ardaha ana nabiya nabigana sal slm dahala galay calayha caisha usoo galay wa cindaha agteeda waxaa ahday imraatun haweeney qaala wuxuu yidhi nabigeenna man haadihi haweeneydan kula joogta cashay tay ahayd qaalat waxay tihi fulaanat waa heblaayo tadkur waxay ka sheekaynaysaa min salaatiha salaadeeday ka warramaysa salaaddiisay u taagnayd iyo inta ay salaad tukani iyo habeenko dhan ay mxuu aha qiyamoleyl ku jirta ka shakaynaysaa qaala wuxuu yidhi mah ka ay ogfufuu aw ogfuf ka reebtoom weeyaan ka reebtooma calaykum dushiina waxaa ahaadee ood samaysaan bimaa tutiiquuna fa wallahi baan ku dhaartay laa yamalu allahu allaweyne kama nooga oo kama joojiya qofka inuu wanaag seeyo ood ajir siiyo xataa tamalu adinka ilaa aad ka noogtaan ood waxaa weeyaan cibaadadii ka joojisaan joojiye waxaad wixii aad awoodi kartaan la imaado fattaquu llaha ma staactum wa kaana wuxuu ahaaday axabu diini diinta khisaasheeda iyo cibaadaadkan looga kala ceelibadin ilaahi nabiga xaggiisa sal slem maa daawama calayhi saaxibuhu qofkii cibaadadaad la imaanayey iyo arrinkaas khasladaas iyo sifadaas diintu la imaanayey qofkii daa'imo daa'imkaas ayuu nabigeena jeclaan jiray sal slm weliba aad buu usa jeclaan jiray camal kastoo la sameeya camalku ugu jecel yahay camalka la joogteeyo ayuu nabigan ugu jeclay sal allahu calayhi waali wasalam laba ragcaad tukatay joogtay soon ayaad bilowda joogtay adkaar ayaad bilowda joogtay sadaqa ayaad bilowda joogtay soom naafil ayaad bilowda joogtay joogtayntaas ayuu nabigeena jeclay sala allahu alayh ali waslm buhari muslim baabu ijtihaadi sal slm fi cibaada nabigeena ala sl slam isagoon iscadaabaynin haddana inuu cibaadada ku dadaali jiray baabkan u baab yahay annagan aan kaga dayano xadid kun saddex boqol iyo sagaal iyo kontonaad can muqhirat bni shucbata waxaa la wariyey radia allahu taala arda qala wuxu mucira bn shucba saxaabiga jaliilka in kaana nebiyu nabigan wuxuu ahaaday sal slam laa yaquumu mid istaago aw amaba la yusalii mid tukada ayuu nabiga ahaan jira sal slm xataa tarima xataa tarima ilaa ay ka barbararto qadamahu laba isgamudood ay barbar waad aragta hadda markii aad muddo taagnaato dhiiggi ayaa hoos u gorari waad aragteen ya markaasaa kadibna suulkii laba suul la ekaanaya mararka qaar lugti dhanba waxay noqonaysaa dad kabaha kooyaha ama buudka wata mararka qaar markuu muddo taagnaado ood qiyaamo leylka dheereeyo oo haddii aad damca inuu mxuu aha intuu bax lagu higeliye waxaa laga yaaba inay lagu hig ay kabihii geli waayaan waa dhacaysa mararka qaar qofka muddo istaago marka waad aragtay marka dayaaradaha meel dheer u raacaysa ama baska meel dheer u raacaysa ood maanta laba iyo tobanka fadhido saas un ay luguhii ugorarsan yihiin lugihii intaasay la ekaanayaan waxidhan wada barari waxaad umaynaysaa marka qof qiyaam taagan oo intaa qur-aan oo laga yaabo inaad suurat albaqara suurat anisa suurat alicimraan hal ragca oo weliba tartiil iyo tarasul sida noo imaan lagu ahrina shaki ma lahan lugihii way bararayaan saas weeyaan ilaa nabiga lugahay ka bararaan aw saaqahu labis gamdood fa yuqaalu waxaa la dhihi jir lahu isaga ay limaada tucadib nafsaka oo kale ama saan maxaad samaynaysaa ayaa la dhihi jir nabigeena fa yuqul wuxuu dhihi jiri afalaa akuunu miyaanan ahaanaynin cabdan shakuuran addoon alla weyne ku shukriye oo shukri badana ah oo mahadnoq badana ah, miyaanan noqonin ayuu nabigen dhihi jiri sal l slm saas weyaan weliba riwaayaadka waxay cadaynayaan ilaahay dembigaada kii xadiid kun saddex boqol iyo lixdanaad can caiشhata waxaa lagu um اlmuminiina umm radi allahu taala ardaha ana rasul la rsulka sl slm kaana nabigan wuxuu ahaa yusallii mid tukada ixdaa caشharata rakca toban iyo kow rakca ayuu tukan jiray kaanat waxay tilka arrinka ayada ama rakcooyinka kow iyo tobanka salaatahu salaadiisa tacni bileyla habeenka ayuu nabiga u tukan jiray toban iyo kow rakca fayasjudu wuu sujuudi jira nabigeena asajdata sujuudo ama sujuud ay sujuudi jiray min dalika oo ta muxuu aha rakcooyinka ka mid a ah, qadra maa kii qadarkii ayuu nabiga sujuudi jiray yaqra u akhriya axadukum midkiin hamsiina aayatan konton aayadood konton aayad intaad adinka ka akhrisaan ayuu mararka qaar nabiga sujuudsan jiray calayhi salaatu wasalaam qabla an yarfaca ra'sahu madax intuusan kor usoo qaadin fayarkacu kadibna uu rukuuc jir nabigeena rakcatayni laba rakca qabla salaati alfajri salaada fajr ka hore uma intaa kadib yatajicu nabigeena wuu saxan jiray calaa shiqihi dhinaciisa alaymana ee midigta u saxan jiray xataa yaatiihi almuadinu ilaa muadinka ugu imaada lisalaati salaada oo qimitaankii markuu markaasuu dhiji nabiga salaadu ala qimi ana keen ilaa intaasuu nabigeena samayn jiray alayhi sala slam bukhari muslim ayaa xadiis soo saaray xadiidku saddex boqol iyo kow iyo lixdanaad can xudayfata waxaa la wariy ibn lyamaan radi allahu taala an arda saaxib sir rasul lah sal slm nabigeena xokayntiisa ayuu ahaa iyo sirtiisa ayuu nabigu dhiibin jiray alai sl slam xitaa munaafiqiinta magacyadood kulliguu yaqaanay cumar u imaan jiro u dhihi jiray ilah baan kugu dhaariyey xudayfow aniga miyaan ku jiraa munaafiqiinta markaasuu dhihi jiray kuma jirtid walaa uzakii bacdaka axadan qof kaa dambeeyana kuma jirtid ma dhahaya dhihi jiray radi allahu taala an arda xudayf bn yamaan qal wuxu yidhi sallaytu maca nabiy nabiga aan la tukaday daata leylatin habeen habeenada ka mid a ah. faftataxa albaqara suurat albaqara ayuu furfurtay faqultu waxaan idhi yarkacu wuxuu ku rukuuci doonaa cinda almiati aayadda boqolaad ayuu nabiga ku rukuuci doonaa uma mada wuu iska socday faqultu waxaan yusalli biha fii rakcatin baqara ayuu hal raka ku tukan doonaa famada wuu iska socday faqultu waxaan yarkacu biha nacam yarkacu biha wuu ku rukuuci doonaa uma iftataxa kadibna wuxuu u furfurtay nacam uu furfurtay النساء suuرaة النساء ayuu ku furfurtay faqرأa wuu akhriyey ثuma اftataxa al cمraan alcمraan ayuu ku furfurtay faqرأa wuu akhriyey shaqo dheer waa shaqadaas hawshaas hawl sahlan kolley annaga nooma sahlana baabkaas qofku ilahay furo gooniyi saddexdaas suuradood isdaba dhig oo hal rakaca allah mustacaan faqara'ahu wuu akhriyey yaqra'u nabiga isagoo akhrin mutarasilan weliba si tartiiba uu akhrinayay tartiil ayuu akhrin jiray idaa mara hadduu soo mara biaayatin aayad fiiha tasbiixun subxaan allahi in la dhaha ama mxuu aha sabax wuu tasbiixsan jiray meel tasbiix u baahan haddii aad soo mar nabiga waa tasbiixsan jiray waidaa mar hadduu soo mara bisuaalin meel alle in la weydiiso ay haboontahay sa'ala alla weydiisan jiray waidaa mara hadduu soo mara bitacawudin min allaga mxuu mangeli dalbi oo cadaab iyo wax lamid laga in ilaahay uu qof ka badbaadiyey laga la dalbi tacawada fajacala wuxuu gudagal nabigan yaquul inuu yihahda subxaana rabbiy alcaiim inuu yihahda ayuu nabi gudagalay subxaana waxaa hufnaaday oo xumaano dhan ka nasahan rabbi rabbiga alcaiim ee weynaa fa kaana wuxuu ahaa nabigeena fa kaana wuxuu ahaaday rukuucu rukuucdiis wuxuu ahaaday naxwan mid u dhow min qiyaamihi istaagiisa u dhow weeyaan uma qaala wuxuu yidhi samic allahu alla weynu wuu maqlaa wuuna ajiibaa liman qofkii iyo duulkii xamidaho alla mahadyo uma qaam wuu istaagay awiilan muddo ayuu taagnaaday qariiba mimaa rakaca rukuucdiisii u dhow weeyaan uma intaa kadib sajada wuu sujuuday faqaal wuxuu yidhi subxaana rabbi alcala subxaana waxaa nasahan oo xmaan on ka fahan ka hufan rabbi rabbiga ayaa hufan alaclaa ee saree weeyaan fa kaana wuxuu ahaaday sujuudu sujuudiisa qariiban mid u dhow min qiyaami istaagiis u dhow ayuu ahaaday weeyaan saas ayuu muxuu ahaa cadaynaa saxaabiga jaliil xudayf ibn yamaan ibn yamaan radi allahu taala an arda imaam muslim ay xadis soo saaray baabun man naama aleyla qofkii habeenka iska hurday huuriyey xataa asbaxa ilaa ka waabariisto qofkaas muxuu noqonayaa khulaasadii shayaan baa muxuu aha kaadi ka buuxiyey waa lagu kaadiyey dhagaha looga kaada weliba jirka cali xataa ma dhagaha ayaa kaadi loogu buuxiyey maka imtiaan xadid kun saddex boqol iyo laba iyo lixdanaad can abdillahi bn mscuud xalgu radi allahu taala arda qala wuxu abdillah bn mascuud dukira waxaa la sheegay cinda nabiy nabigtiis waxaa lagu sheegay rajulu nin baa lagu sheegay faqiila waxaa la yidhi maa zaala ninkaa kama zuulin naa'iman mid jiifa inuu yahay xataa asbaxa ilaa ka waa bariis waagii abdmana la gaaray waagii baryey amaba muxuuaha subaxdii ayaa la gaaray xata asbaxa ilaa ka waa bariisto maa qaama uma istaagin ila salaad salaada uma istaagin faqaala wuxuu yidhi baala shayaanu shayaan ayaa ku kaadiyey oo weliba kaadi ka buuxiyey fii udunihi dhegtiis ninkaas ninkaas ninkaas allah raxmado xaalad khataroo ku jiraan shayaanaad ogsoontihiin kaadi hayaan ka warrama kaadi shayaan ka warrama weliba mare ma ahan oo dhegta qofka laga buuxiyey acuudu bilah acuudu bilah foolxuma oo qaabdarna marka inaan muxuu ahaa salaada fajar ka hor la kaca walow nusaaxa noqote waa laga maarmaan qof salaat alfajar ka hor nusaaxan ka caynin hawl adaga u taalla hawl adag waxaasoo khayra ah dhaafi ibliiskiiya dhagaha kaada ugu buuxini imtixaan wey adi maalin walba muxuu ahaa ma shaydaana masquul kaa dhigani imtixaan weyaan mogta masquul mxuu dhagahaad inay noqdaan masquul muxuu ahaa ibliis imtixaan wey acuudu billahi min ashaytan rajiim bukhaari muslim xadii kun saddex boqol iyo saddex iyo lixdanaad an abi hurayrat radi allahu ta an arda ana rasul rasul sl sl qal nabigen wuxuu yidhi yacqidu uu gunti ashayaan shaydaanka calaa kaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa qoorta meesha u dambayso ayuu gunti idaa huwa goortii idaa huwa goortii idaa eh, goortii huwa isaga naama u saxda alaaa cuqadin guntin ayuu ku xiraa wuu guntaya wuu iri xero kale saas ayuu samaynaya o yadribu kadibna wuxuu dhufanaya kula cuqdatin guntin la arka wuxuu muxuu ahaa ku dul akhrini calayka dushaada ha ahaado ama ha ahaada dushaada leylun habeen awiilun dheer farqud markuu guntaa wuxuu dhihi waxaa weeyaan qodobu ku xiri mogta qodobki uu ku dhufanay qodobka koobaad wuxuu leeyahay urqud fa ina calayka calayka leylun awiil farqud habeen muxuu ahaa dheer ayaa kaa dambeeya hurud si fiican u hurud si fiican u hurud kii kale muxuu qodbi qodobkaasuu ku dhejini weeyaan kow faida stayqada qofka haduu soo baraarugo uu soo kaca oo fadakara allaha alweyne u xusa alxamdu lilah aladii axyaanii aw axyaana bacdamaa amaatana wa ilayhi nushuur oo kale aduu dhaha maalan inxallat waxaa furanta cuqdatun guntin iyo musmaar ayaa halka ka duula weyaan kow fain tawada hadduu weyse qaata inxallat cuqdatun guntin ayaa meesha ka baxdo weyaan fain salla hadduu tukada inxallat cuqdatun guntin ayiba nafsi naftiisa ay qiimo badan tahay oy wanaagsanta naftiisa ay deganaan iyo farxad iyo wanaag iyo rarayn iyo khayr uu ka buuxo weyaan wailaa hadduu saa yeeli waayo asbaxa wuxuu bariistaa khabiia nafsi isagoo aad iyo aad naftiisa ay xuntahay liidan tahay kaslaan weliba wahsana oo hamhamsana hambalaalyo la taagan oo muxuu indhahay burburan yihiin oo xaaladiisa ay khatar tahay ayuu waa bariistaa weyaan saasuu nabigeena cadayna sal allahu aleh waslem burburnaanta iyo baabkaas waa baab kale lakin baabwitri witrka ayuu baabkan u baabaya tiradiis dheereed oo la tukada xadid kun saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad can caaishata waxaa laga wariyey zawji nebiy radi allahu taala ardaaha qaalat waxay tihi kula leyli habeenka dhammaantii awtara rasuula rasuulka alla witr ayuu la imaaday wantaha witruhu witrkiisa wuxuu ku ekaaday ila saxari xilliga suxuurta ah weeyaan intaas nabigeenna habeenada qaar awal leyl ayuu witr la imaaday habeenka awalkiisa iyo bilowgiisa habeenada ceshaha kadib abcan habeenada qaarna bartamaha habeenada qaarna aakhirka laakiin waterkiisa wuuu u dam wuuu ku gabagaboob ku idlaaday saxarta iyo wakhtiga suxuurta ayay mxuu ahaa ee caddaynaysa caaisha radi allahu taala ardaha buhari muslim wa fii riwaayati riwayat alimuslim ma muslim muxuu ahaa u ama ku sugnaatay qaalat waxay tiri min kulli leyl habeenka dhammaantii qad awtara wuu witriyey rasul rasulka al sal slam witrka waa la imaaday min awali leyli habeenka awalkiisa iyo wawsaihi habeenka bartamihiisa iyo waakhirihi habeenka gebagabadiisa fantaha witruhu witrkiis wuxuu ku idlaaday ila saxari xiliga suxuurta weyaan xadii ku saddex boqol shan iyo lixdanaad can cabdilahi bni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma can nabi nabigna wuxuu ku sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum salaadiina meesha gebagabadeeda bileyli habeenka aad tukataan witran tiris dheer ka dhiga weyaan witr tukada bukhaari muslim ama ku gebagabeeye ku khatime weyaan xadidku saddex boqol iyo lix iyo lixdanaad can jaabir bn cbdillah waxa radi allahu tacala anuma qala wuxu uhi jaabir qala rasul lah wuxu yuri sal sl nabiga alleh man khaafa qofkii baqa oo ka baqo anlaa yaquuma inuusan istaagin min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa oo qiyaama leyl inuusan u kicin ka baqo falyutir witrka ha tukada awalahu awalkiisa ha tukada weyaan habeenka bilowgiisii oo cishaa kadib waman tamica qofkii damca oo quu dareeya an yaquuma inuu istaago aakhirahu habeenka qaybta dambe inuu istaago qofku qudaraynana falyutir witrka hala imaada aakhir aleyl habeenka akhirkiisa fa ina salaata aakhir alleyli habeenka aakhirkiisa salaada tukada maxaa yeelay mashhuudatun malaa'igta allah soo xaadiri intaa waxaa dheeri ah allahna subxana wa tacala samaa dunya ayuu muxuu ahaa leeyahay yaa itoogi oon wax siiya oon toogmada ka yeela yaa ibaryi oon baryadii wixii weydiista aan siiya yaa dembidhaaf weydiisan oo dembigiisu dhaaf ayuu dhahaya weyaan mashhuuda waa <clears throat> waayahay wadalika afdalu salaadaas oo gadaal dambe mxuu ah laga tukana ayaana fadli badan muslim ayaa xadidka soo saaray xadidku saddex boqol iyo todoba iyo lixdanaad can ali bin abi talib waxaa radi allahu taala canhu qala wuxu yihi sayd cali alwitru witrka laysa bixatmin waajib ma ahanin kayati salaati almaktuubat salaada faradkaoo kale ma ahanin walaakin warka lagu laabaya sunnatun waa jid oo sanaha rasul rasulka al uu jideeyey oo bacwaan ah nabigeena uu mari jiray adinkana mara ayuu ula jeedaa radi allahu ta an arda tirmidi nasaai ibni maajah daarimi fii sunanihi ayuu kusoo saaray xadidka waa xadid saxiix weeyaan xadidku saddex boqol iyo sideed iyo lixdanaad can abi ayuub alansaari waxaa la wariyey radia allahu taala arda qala xir abi ayuub qala rasul asuga wuxu yiri sal slm alwitru witrka xaqun xaq weeyaan calaa kulli muslimin qof kastoo muslima dushiisa ayuu xaq ku yahay oo laga rabaa weeyaan faman axaba qofkii jeclaada an yutira inuu witrka ka dhiga bihamsin shan rakca oo isku xiran falyafcal ha yeelo waman axaba qofka jeclaada an yutira inuu ku witriyo bialaain saddex isku xiran falyafcal ha yeelo waman axaba qofka jeclaada an yutira inuu mxu ku witriyo bwaaxidatin hal rakcadood gooni muxuu tukada falyafcal ha yeela weyaan abu daawuud nasaa-i ibn maaja darimi fi sunanihi waana xadis saxiix weyaan baabun alqunuut qunuudkii allahuma hadina fi man hadayti ataqanin weyaan ayuu baabkan u baabay xadisku saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can abi salamata bn cabdiraxman waxaa la wariyey raximah llah can abi hurayrata waxaa ka wariyey radi allahu taala arda qal wuxu abi hurayra la uqaribanna waan idiin soo dhawayni oon idiin soo dhoweyni salaata anabiyi nabiga salaadii sal allah alay slam fakaana wuxuu ahday abu hurayra radi allahu taala arda yaqunutu mid qunuuda qunuuda fi rakcati اukhraa rakcada u dambaysa oo min salaati duhri salaada duhur ah iyo wa salaati اcishaai salaada cisha iyo wa salaati subxi salaada subax bacdamaa yaquulu markuu yidhaha kadib samica allahu alla weyne wuu maqlaa wuuna ajiibaa liman qofkii iyo muuminkii xamida mahadihu alla weyne mahadiyo weyaan fayadcuu uu ducon jiray marka abu hurayra lilmuminiin muminiinta uu ducon jiray wayalcan wuxuu habaari jiray alkufaara gaalada ayuu habaari jiray buhari muslim aya xadis soo saaray marka winterkaas oon salaad lagu gooni yeelaynin ceshihii iyo duhurkii iyo salaaddii subax in la qunuudo abu hurayre marka waxaa weeyaan wuxuu leeyahay saaraan salaadin kuusonabgaan kugu soo dhaweyna ah oo nabigeena saan u samayn jiray laakiin riwaayaadkii ka aad taqaaneen oo caamka ahaa waa xilligii ricil iyo dakwaan uu habaari jiray inkaarqaboodhinka ragga ahaa oo muxuu waa noo imaan doonta xaaladeeda waa culus tahay weyaan xadiidku saddex boqol iyo toddobaatanaad can abi malik alashjaci waxaa la wariyey abi malik magaciis miyaa taqaanaan sacad ibnu aariq ibnu ushaym ayaa la yihahdaa sacad ibnu malik ibnu ushaym ayaa la yihahdaa waa reer kuufa ninkaas marka taabiciinta kuwooda bartamaha kuwooda weyn maha kuwa yaryar maha kuwa dhexdhexaadka ayuu ku dhowaayey wuxuu geeriyooda muxuu ahaa kun xadii wuxuu geeriyooda boqol iyo afartankii hijrada nabigeena sal allahu aleh waslem abi maalik alashjaci oo sacad ibnu aariq la yidhahda ayaa qaala wuxuu yidhi qultu waxaan u yidhi liabii aabbahi aabbihi waa kee marka waa aariq ibnu ushaym yaa abati abow inaka adiga qad salayta waaad tukatay salayt waxaad ku tukatay khalfa rasuulilah rsulka gadaashi sal alla slm igo abi bakrin abu bakr gadaashi igo cumara sayd cumar gadaashi igo cumaana sayd cumaan gadaashi igo cali bn abi aalibin radia allahu tacala canhum jamiica ayaad salaasha ku tukatay afarta khulafo io nabigeena sal l slm cashru nubuwa cashar khilaafa raashida aad ku daba tukatay o iyo cali bn abi aalibin waxay ku dabatay radi allahu taala arda haahunaa meeshaanaad kula tukatay bilkuufati kuufa reer kuufay markayda ahayeen naxw min khamsi siniina shan sana ayaad la tukanaysa akaanu miyay ahaayeen yaqunutuuna kuwa salaada fajar qunuudkan laga hadlaa kii fajar wa fajarka markii ay ka baxaan ama ay dhammeeyaan rakacad u dambaysa qunuud ma la imaan jireen qaal wuxuu yidhi ay bunaya wiilkayow muxdaun waa bidca oo wax lasoo kordhiyey lasoo dirsiiyey saasuu dhahay weyaan marka masaladan qunuudka salaada fajar marka saxaabiga jaliilka wuxuu ley waa muxda tirmidi nasaa-i ibn maaja soo sar xadii saxiix xadiidkaas marka isaga wuxuu leeyahay waa muxda dadka samayna maxay samaynayaan xadiid maqaal uu ku jiro ayaa jiro oo muxuu ahaa inuu nabiga ka tegin calayhi salaatu wasalaam salaada fajar laakiin xadiidkaas sanadkiisa ash ma ahan intaa waxaa dheeri ah maadaama qunuudka uu jiri jiray oo witrka qunuud mashruuc ay tahay oo markay masaaib dhacdo ay mxuu ahay ay mashruuc tahay xadiidkaasna mxuu ahaa uun la sheegay waxaa weeyaan eh, in la joogteeyo oo salaadda fajr la joogteeyo ay culimmada qaar qabaan laakiin sida saxda ah ama raajixa ah waa inaan la qunuudin laakiin haddii aad tagto meel laga qunuuda maxaad samaynaysaa waad la qunuudi warmayeella waad la qunuudaysaa nacam inamaa jucila imaamu liyutama bihi asal ahaana qunuudka uu soo arooray amadina waa isku khilaafeen calaa hada asaas marka qofka dhima laha inuu dad qunuuda hadduu u taga uu la qunuuda saas dhibaatmala insha allahu tacaala xadii kun saddex boqol iyo kow iyo toddobaatanaad can anas bin malik waxaa radi allahu taala arda ana nabiya nabigena sal slam kaan nabigeen wuxuu ahaa laa yaqnutu midaan qunuudin ilaa idaa dacaa hadduu u dacoy liqowmin qola aw dacaa u habaara calaa qowmin qola ibnu khusayma fii saxiixi sanadkiisa waa saxiix weeyaan marka waa untii un waa markay xaalad baahi ay timaado saas weyaan baab qunuut qunuudka la qunuuda fii ramadaana bisha ramadaan ayuu baabkan u baab yahay xadiidku saddex boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can muxamed ibni siriin waxaa laga wariyey raximah llah can bacdi asxaabihi asxaabtiisa iyo qayb ka wuxuu ka wariyey ana ubay ibnu kacbin ubay ibnu kacbin radia allahu tacala anu arda ama hum imaam buu u noqday yacni wuxuu la jeedaa fii ramadaan ramadaan fa kaana wuxuu ahaday marka ubay ibnu kacab yaqnutu mid qunuuda toban iyo shanta dambe oo min ramadaan qunuud ayuu la imaan jiray abu daawud ee soo saaray xadiidkaas waa daciif xaafid shucayb bin arnaawuud wuxuu leeyay waa saxiix bishawaahidihi laakiin aslaan xadidka waa daciif weyaan baabu ducaa lqunuud qunuudka ducadiisa ayu baabkan u baab yahay fi lwitri marka witrka la ducaysana oo la qunuuda maxaa la akhrini xadiid kun saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can xasan ibni cali waxaa la wariyey ibn abi aalibin radia allahu tacala canhu wa can abiih qaala wuxuu yidhi xasan ibn cali calamanii waxaa i baray rasulla nabiga ayaa i baray sal slm kalimaatin kelimooyin iyo eraya aquuluhunna aan ku dhawaaqo fi lwitri salaada witrka fi lqunuuti witrka fi lqunuuti marka la qunuuda oo qunuudka witrka aan samayna ducoodhin iyo kelimooyin la akhriya ayuu nabigeen i baray sala allahu calayh ali waslem maxay tahy allaahuma allahy ihdinii hanuuni fii man hadayta dadka aad hanuunisay igu dar oo ummadda aad hanuunisay fii man cafayta duulka aad muxuu caafisay ood ah, badbaado siisay ood badbaadisay adduuniya aakhiraba kuwaas igu dar weeyaan watawallanii weli ii noqo fii man tawallayta tiimka adiga aad weliga u noqotay inamaa waliyukum allah kuwaas ayadaa ah, igu dar weyan watawallanii fii man tawallayt wabaarik ii barakay lii aniga fii ma actaytu waxaad siisay waqinii iga badbaada rabbi o shara maa qadayt waxaad xukuntay shartooda iga badbaadi inaka adi taqdii rabbi o adiga ayaa xukuma walaa wainahu shaniga laa yadillu ma dulooba man waalayta qofkii adeed weli u noqoto ma dulooba weyaan tabaaragta waad saramarta rabbi rabbana watacaleyta waad sarraysaa weyaan intaas ayada ay marka abu daawuud tirmidi ibnu maajah daarimi fii sunanihi waa xadiis saxiixaasna weyaan marka witrka in allahuma hadina fii man hadayt lagu ahriya weyaan lidaalika istidraag waxaa dhici a'immada markay witrka akhrinayaan wax kala akhriyaan nabigeenna xasan bin cali muxuu baray tan ayuu baray aqala shay xataa qofka haddii aad u baahdo inaad duco kala raaciyo hadduu u baahdo hor tan hormari tan aylen waarid hor laysfaray oona waxaa wey nasun fii maxalli khilaaf marka laakiin bad kale qofka inu iska galo oo bahaldhar badan un sii akhriyo oo allahuma hdinaa cag buusan saarin arrinta iyada waxaa wey waxay khilaafaysaa tacliimta uu nabigeena baray sal slam ala xasan ibn cali bin abi aalib radi allahu taala arda xadiid kun saddex boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can ali bn abi aalib waxaa laga wariyey radia allahu tacala an arda ana rasula rasulka sal slm kaan nabigan wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo fii aakhiri witrihi witrigiisa meeshuu u dambayso allaahuma allahyow innii aniga acuudu waan magangelayaa biridaaka raalli ahashadaada min sukhtika caradaada wa bimacaafaatika iska cafintaada ood iska musaamaxitaankaada min cuquubatika cuquubadaada ayaan kaa magangelaya waacuudu waa magangelaya bika adiga minka adiga ayaan ka mangalaya adiga wixii aad muxuu ahaa lii qaban lahaa adiga ood ii qaban lahayd rabbiyow adiga unbaan muxuu ahaa ku magangeli laa uxsii ma koobi kara hanaaan ammaan calayka dushaada aan ku ammaana anta adiga kama aanayd sidaad u ammaantay calaa nafsika naftaada abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni maaja waan xadiis saxiixa baabu qadaء اwitri witrk in la qaday ayuu baabkan u baabiiyey goorta la qadayni sidii loo qadayni xadid kun saddex boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can abi saciid khudri waxaa laga wariyey radi allahu taala arda sacad ibn malik bni sinaan qaala wuxuu yidhi sacad ibn malik bni sinaan qaala rasul lah wuxu yiri sal slm nabiga alle man naama qof ka saxad can witri witrkiisa aw amaba nasiyaw hilmaamo falyusalli ha tukada idaa dakaro goortuu xasuusta zaada tirmidi wuxuu ku kordhiyey waida stayqada hadduu soo tiro isdheer lagama dhigaaye shafci baa laga dhigay toban ko hadii aad dukan jirtay toban iyo ka dhigaysaa haddii aad dukan jirtay shan dukan jirtay lixaad ka dhigaysa wahaakada saas weeyaan abu daawuud tirmidi ibnu maaja waa xadiid saxiixa baabu qiyaami leyli habeenka in lagu istaago oo lagu tukada biaayatin hal aayad ah yuradiduhaa qofka isagoo soo celcelina inay bannaan tahay oo nabigeena uu sameeyey ayuu baabkan u baabyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidku saddex boqol iyo lix iyo can abi darin alkhifaari waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxu abi dar qaama nabiyu nabigan ayaa istaagay sal slm biaayatin aayad xataa asbaxa ilahu ka waa bariista yuradidaha weliba isagoo soo celcelini walaayatu aayaddana in tucadibahum rabbihu haddii aad cadaabto fa inahum iyaga cibaaduka addoommahaada weeyaan wain takfir lahum haddii aad u dhaafto fa inaka adiga anta adiga ayaa alcasiizu midka qaalibka ah alxakiim mxuu ahaa xikmadda badan weeyaan taas ayuu nabigana ku celcelinayey in tucadibum haddii aad cadaabto fa inahum ayaga cibaaduka addoommahada weeyaan wain takfir haddii aad u lahum ayaga fa inaka adiga anta alcasiizu allihii haalibka ahaa alxakiim oo xikmad badan ayaa tahay marka addoommihii nabigeena calayi slat slaam rumeeyey ayuu marka cudurdaar iyo allabaryo u samayna in ilaahay subxana wa tacaala uu janneeyo inuu ilaahay muxuu ahaa iska dhaafo hadalka nabi ciise uu ku dhawaaqay ayuu marka ku celcelinaya weeyaan nasaa-i ibn maaja waana xadiis xasana weyaan can caaishata waxaa lg radi allahu ta arda qala waxay tir caaisha qaama nabiyu nabigan wuxuu ku istaagay biaayatin aayad oo min alqur'ani qur'aan ka mid ah leylatan habeen kaamil ah ayuu aayaddaas nabigan akhrinay sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidkaasna tirmidi ayaa soo saara xadiis sanadkiis waa xasan ee saxiixa weyaan baabu lqira'ati fi lwitri witrka maxaa la akhrini witrka maxaa la akhrinaya xadiid kun saddex boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can ibni cabaas waxa lg radi allahu tacala anhuma qala wxu abdullahi bn cabaas kaana nabi nabigan waxaa sal slm yaqra'u mid akriyay fi lwitri witrka bisabix isma rabbika laclaa ayuu nabigani ku akhrin jir alayh slat slam ragcada koobaad ee witrka tan labaadna waqul yaa ayuha alkaafiruun ayuu ku akhrin jiray tan saddexaadna waqul huwa allahu axad fii rakcatin rakca rakc ayuu ku akhrin jiray tiiba hal rakcu ku akhrin jiray nabigana sal slm tirmidi nasaa-i ibni maajah daarimi fii sunanihi waa xadiis saxiix weeyaan xadii kun saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can cabdiraxmaan bin abza waxaa laga wariyay cabdiraxmaan bin abza ninkaas waa reer khusaaca weliba waxaa weyaan wuu ka tirsanaa ee ayaga uma dhalanin saxaabi miya mise ahan waa laisku haya waa ninkii sayd cumar uu dhihi jiray ina allaha la yarfacu bi hada alqur'aani aqwaama wayadacu bihi aakhariin oo magaaladii maka waaliga iyo gobnatoraha looga dhigi jiray oo kumeel gaar ah cbdirxmaan bin abza wuxuu leey ana rasul rasul sal l slm nabiga muxuu ahaa yutiru witrka muxuu ku wetriyo bisabix isma rabbika alaclaa iyo waqul ya ayuha lkaafiruun iyo waqul huwa allahu axad wa kaana wuxuu ahaada nabigeena sal slm yaquulu mid yihahda idaa salama goortu salaam noqsada subxaana almelik اlquduus subxaana waxaa hufnaaday oo nasahnaaday xumaanan ka hufan almelik allihii boqorka alquduus ee weliba mxuu ahaa quduuska ahaa ee ceeb oo dhan ka nasahna alaa saddex jeer ayuu nabiga dhihi jira alai sl slam wayarfacu sawtahu codkiiska ayuu kor u qaadi jiray biaalita marka saddexaad ayuu wuxuu dhihi jiray subxaana almelik اlquduus subxaana almelik اlquduus kadibna subxaana almelik اlquduus ayuu marka saddexaad baabu lwuquufi istaagid la istaaga cinda aayaati araxmati aayadaha raxmad agtooda in la istaaga oo alla lagu baryo iyo waayriha aayadaha aan raxmadda aan ku jirin aayaat alcadaabka oo kale agtooda in la istaago oo alla la baryo oo muxuua ah, eh, cadaabkaas ilaah laga badbaado dalbo inay bannaan tahay yuu baabkan u baabya xadiidka kun saddex boqol iyo siddeetanaad can cawf ibn malik waxaa la wariyey cawf ibn malik ibn abi cawf alashjaci weeyaan alqatafani waa saxaabi jaliil ah xadiidka axaadiista nabigeena ragga aad ku wariya oo muktiriinta ka mid maahan laakiin axaadii wuxuu wariyey dhowr ah wuxuu geeriyooday saddexiy todobaatanka jirada nabigeena sala allahu aleyh waali waslem cawf bin malik wuxuu le qaal wuxuu yihi cawf bin malik qultu waxaan idhi qumtu waan istaagay dheh maca nabi nabiga ayaan la istaagay fabada'a nabiga kadibna wuxuu bilaabay fastaaka qumtu waan istaagay maca nabi nabigaan la istaagay oo salaadaan la tukaday weyaan intuusa marka uusan salaada bilaabin ka hore uma intaa kadib qaam uu istaaga fasala wuu tukaday fabadaa wuxuu nabiga bilaabay oo fastaftaxa wuxuu ku furfurtay min albaqara suurat albaqara laa yamuru ma mara biaayatin aayad biaayati raxmatin aayad naxariisa naxariis ka sheekaynaysa ilaa waqafa nabigu istaagi wa sa'ala alla naxariis ayuu weydiisanay walaa yamuru ma mara biaayati cadaabin aayad cadaab ama aayad cadaab ka sheekaynayso oo ka warramaysa ilaa haddii ay dhacdo waqaf uu istaagi oo yatacawadu allo iyuu uu ka badbaado ayuu alla weydiisani uma inta kadib rakaca nabigu u rukuucay famakata wuu nagaaday raakican isagoo rukuucsan biqadri qiyaamihi istaagiisa qadarkiisa yaquul wuxuu lahaa fii rukuuci rukuucdiisa subxaana diljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaai wاlcadama subxaana waxaa nasahnaaday xumaanan ka hufan diljabaruuti awoodda aanla mxuu ahaan la gaari karin allihii u saaxiibka ahaa iwalmalakuuti boqortooyo dhan iwalkibriyaai kibir oo dhan walcadamati weynaan oo dhan allihii u saaxiibka ahaa allahaas ayaa xumaanoo dhan ka hufan ayuu nabigeen dhihi jira alai sla inta taagnin inta ku dhawayna intaas u arin jiray uma sajada nabigu u sujuuday biqdri rukuuci rukuuciisa qadarkeedao kale yaquul wuxuu le fii sujuudi wuxuu dhihi subxaana di ljabaruuti walmalakuuti walkibriya walcadama inta hore ku celin jiray uma intaa kadib qara'a wuxuu ahriyay nabigeena sl slm ala cimraan uma suuratan suurad ayuu akhriyey uma suuratan ayuu ahriyay suurad kale facala mila dalika uma suuratan facala mila dalika mid walbana saasoo kale ayuu nabigeena sameeyaha sal allah alay abu daawuud nasaa-i dhirarka marka arka rukuucda dhirarkeedii sujuudda dhirarkeedii akhrinta dhirarkeedii ducadan la akhrina iyo alla sidii loo nasaha subxana wa tacaala nabigeena ariiqadiisaas ayad sal allah alay slam waana kala duunyada habeenba sibaa muxuu ah nabigeena u ducon jiray alayh slat slam xadii sida noosnoo hormartay haddanaan ujeedna weyaan xadiidka cashirka u dambey kun saddex boqol iyo kow iyo siddeetanaad n cabas wa radi alahu taala anhuma ana nabiya nabigeen sal slm kaan nabigen wuxuu ahaa idaa qara'a goortuu akhriya sabbix isma rabbika laclaa goortuu akhriya qaala wuxuu dhihi jire nabigeenna subxaana rabbiya ayuu dhihi jiray alla yihahda sabbix nazah oo huf oo u tasbiixsa isma rabbika rabbiga magacii alaclaa ee sarreey ku camal fajri wuxuu dhihi jiray subxaana rabbiya ayuu dhihi jiray bayhaqi ayaa fii eh, sunan kubra kusoo saaray waxaa weeyaan Eh, mana xukumin wuxuu ku leeyahy imaamka xafidahu اllah waxaad egta xadidku saddex boqol iyo kow iyo lixdanaad hada wallah aclam wsala اllah wslm calى cabdi warasuulih mustafaa